gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay kurwacan dhegeystayaal halkan waa idaacadda kulmiye ee kuu soo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s waa habeen sabtiya xad ay soo gelayso taarikhdan waxay ku aadan tahay labada bisha sagaalaad labaatan saddex labaatan qodobada barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona halkii lama abaarin waxaa la bilaabay in magaranaysa dadkii lacagaadiyo deyaankaha hebel baa naga soo horjeeda hebel baa ayaa diidan hebel baa maaragtay sidan ah siyaasiyiin iyo sidoo kale waxgarad ku sugan gobolka gado ayaa lasoo sheegayaa in la xiray iyadoona siyaasiyiinta dalka dibadiisa ku sugan ay walaac ka muujinayaan sidii dib ugu laaban lahaayeen deegaanada jubbaland qodobada sidoo kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan ee xogwaraysi waxaa ka mid noqon doona muddo lama xaqiijin ammaankeera ah horu socod iyo waxay ku jireen deegaana horle inay qabtaan deegaankan seefgaraynkiisii iyo howlgalkiisii waa hadda maamulka degmada rorigood ee gobolka shabeellaha dhexe waxay walaac ka muujinayaan sugnaanta dhinaca ammaanka degmadaas iyo sidoo kale deegaanada ku xiran oo al-shabaab ay dhowr jeer weerare ay kusoo qaadeen taasi oo dhalisay khasaare iskugu jira dhimashiiya dhaawac dadka deegaanka ay walaac ka muujiyaan ciidamada dowladda markay dib u qabsadaan deegaan ay dib ooga baxayaan sidaasna lagu dhibaateeyo shacabka halkaasi ku sugan sida ay sheegayaan maamulka qodobada sidoo kale barnaamijkeena ku jiri doona waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu wadaa biri ama waqtiyada soo aadanba inuu gaaro degmada maxaase gobolka hiiraan soo dhaweyntiisa iyo qabanqaabadii ugu dambeysay ayaa halkaasi ka soo cotay ra-iisul wasaare xamse cabdi barana waxauu ka hadlay awoodda dowladda in la iskugu geyn doono sidii loo difaaci lahaa dalka qodobadaas iyo qodobo kaliyo waxyaabihii nagu soo kordho ayaad barnaamijkeenan ku dhegaysan doontaan waa mar kale iyo xog waraysi xubintii kalamaan iyo waxaad dhegaysan doontaan jafliyo qodax baa dhex shaqooyo lagama baxo rag baa hore ugu jaabe iska jir heestaasi iska jir dowladdan ay ku luqeynayaan kooxda horseedna qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan waa mar kale iyo xog warays qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay aynu ku bilowno barnaamijkeena waqtiyada soo aadan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu wadaa inuu gaaro degmada maxaasi gobolka hiiraan iyadoo madaxweynaha muddooyinkii u dambeeyey ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa halkaas ka bilaabi doona dardargelinta dagaalka ka dhanka al-shabaab qeybo kamid ah gobolkaasi ay ku sugan yihiin waxaa halkaasi kusoo dhaweynayay qeybaha kala duwan ee bulshada sidoo kale siyaasiyiinta iyo maamulka halkaasi ku sugan nabadon xasan kacan wuxuu kamid yahay waxgaradka kasoo jeeda gobolkaasi wuxuu ka waramayaa sida ay ugu diyaargaroobeen bulshada gobolka hiiraan soo dhaweynta madaxweyne xasan sheekh alxamdulilah alxamdulilah warab alcaalamiin wasal allah calaa sayidina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin maa bacdu eh, raadiga kulmiya adeer waa mahadsantihiin shaqaalaha iyo maamulkaba haddii aan ka hadlo anoo nabadoon xasan oole cusmaan xasan kacaan ah soo dhaweynta madaxweynaha oo ka dhacayso degmada maxaas maalinta berita ah, insha allahu waxgaradkii o dhan ayaa jooga oo ugaaska oo kamid yahay ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif iyo mujaahid cali jayte cusmaan waa ninkii bilaabay dagaalkii halkii ka ahaay ee la galay kawaariista ammaankana aada iyo aada afaa u xil saaran asaara ugu sareeya meesha dadyowkana waa tageen laakiin ugu sawir oo xagga madaxweynaha inay isku sawiraan oo soo dhaweyntiisa isku sawirto ileen dad wax qabtay ma aha dadka meesha hadda soo dhoobanaya ammaankana cali jaytaa u xil saaran xagga security-ga meel walbana waa la xiray oo waa la baaray eh, hadday hoogka noqo laheed hadday tuulooyinka noqo lahaayeen eh, ammaankana aadaa loo adkeeyey madaxweynahana degaankiisa waayo dalkii dalkana asaa xukuma soo dhawaa waa leenaha mudane madaxweyne waayahay markaan eegno eh, soo dhaweynta halkaasi iyo madaxweynaha booqashadiisa xiriir mala sameyseen dadka soo dhaweynayo iyo guud ahaan shacabka ha ha ha aad aad iyo aad aad hadda aan la hadlaayo dadka meelaad ah oo deegaanka ah oo qaar kamid yihiin waxgaradka runtii waa qabanqaabo aada u weyn halkaasna waxaa mas-uul ka ah mujaahidka cali jayse cismaan ugaaska beesha xawaale ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif ugaas roobla meesha joogo iyo waxgarad kale odayaal ah iyo dadkii degaanka ahaay shacabkii oo dhan waxay u heelin yihiin soo dhaweynta madaxweynaha dawladda federaalk ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ilaahay cumrigiisa allaha dheereeyo waxaan leenahay kusoo dhawaaw degaankaagii waaye soo dhawaaw mar kale mudana madaxweyne waa meeshaa u dhalatay oo ka soo jeedo oo lagugu dhalay waxaad tahay hogaankii dalka ugu sarreysay boolanka siyaasadeeda dalka annaga reer hiiraan haddaan nahay odayaashii dhaqanka ee beesha xawaarda waxaa naga go-on dadnimada in anagii shabaab aanu isku meel kulisaynin ama qof shabaab ah ama dawladda ka socotay in indhahoodaaba laga garanayaaba kuma eegi karaan waxaa jiri doona teleefoonno meelo kale loo diro qadadkaas waa la xeraa madaxweynaha inta la joogto runtiina waxa weeye ciidamada macawisleeda iyo ciidamada dawladda federaalk ee soomaaliyana halkaas iyagana diyaar ku yihiin adeer aad iyo aad shacabka publicada leh ee degaanka waxay u heelleeyihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud soo dhaweyntaasna waxaa gudoomiye ka ah cali jaysa cismaan mujaahid fariinta aan diraayo madaxweynuhu dowladda federaalk ee soomaaliya dadka waa kala yaqaan dadka sawirka la galaaya iyo dalka dadka diinta iyo dadnimada dadka daacaddu ah inuu aqoonsado Eh, waxgabadka dhabta ah dadka eh, u soo halgamay ama dhiigooda u daadiyay oo u huray dalka iyo dadka waa ninka mujaahidka cali jeyte cusmaan shacbiyadda gobolka hiiraan ayaa waafaqsan oo raacsan eh, runtii ilaahay cumrigiisa raajiye wiilku abtigu ugu yahay oo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya oo xawaadoo dhan abtiyaal ay u yihiin ama hogaan siyaasaed ha haya ama dablaha ha ahaado ama shacbiyan xoolakataha ahaado ama beeraley waxay diyaar u yihiin inay madaxweynihii ay soo dhaweeyaan qoraxdana saasay isu taagaan iskuna hareereeyaan kana qayb qaataan difaaca dalka iyo dadka iyo diinka waxaan loo dardirgelinayaa eh, sidii anaga inta aan ugu dagaalanay eh, dad aan dadkooda rabin inay baxshaan oo ay rabaan inay meesha u joogaan oo ama ciidamadii tasuus lagu furo <laughs> ama rag shabaabka ah lala hadlo ama dhaqaalaha ku bixiyaano ama jaad ha ku baxshaano kadibna weerar ay soo weeraraan technicado meel laiskugu geeyo si ay usoo weeraraan u qaataan waxaas reer hiiraan ee beesha ma qorto mana yaqaaniin fooro banaan cad isku helaynaa banaanka cad aan isku lahayn shabaabna xawaad hadda waa yaqaaniin madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliyana halkaas rasataha dhiganaya hogaanka siyaasadeed dalka hadii beesha xawaadle loo diro gobolada dhexene diyaaray u yihiin inaa culayska beesha eh, hawiye haysta ama inaan ka dulqaadno oon walaalahiin aan ka qayb qaadan dhibka haysta oo aan dagaalkaas galno jihaadka xagga ah, kaas weeye adeer meesha xawaadle waxay u taagan habeenima kaas wuxuu ahaa nabadan xasan kacaan oo kasoo jeeda ama kamid a ah waxgaradka gobolka hiiraan sheegan inay aada usoo dhaweynayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu kusoo wajahan gobolkaasi gaar ahaan degmada maxaas gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay dhowaan gobolka gado waxaa lagu xidhay siyaasiyiin iyo waxgarad halkaasi ku sugnaa iyadoona siyaasiyiinta qaar ay ka sugan dalka dibaddiisa waxay walaac ka muujiyeen imaanshaha gobolkaasi maadaama maamulka jubbaland ay xirayaan cid kasta oo afkaartooda kasoo horjeeda siyaasi cabdiraxmaan raabi oo ah siyaasiyiinta jubbaland ayaa wuxuu ka hadlay xariga loogu geystay odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta warigeena farxaan ayuuna u waramay runtii arintan ahaan imaanshihii madaxweyne ku hore ee jubbaland maxamuud sayid aadan iyo waftigii la socday markay tageen gobolka gudob gaar ahaan degmooyinka luuq iyo talow iyo dalad xaabo dadka shacabka way soo dhaweeyeen ayagoo usoo dhaweynayay si kal iyo laab ah oo ah in ay yihiin dad muliyiin ah oo ka tirsan ama ka mid ah dowla deegaanka laakiin la arkayay in ay dhammaatay sharciyadii iyo aqoonsigii dowladnimada jubbaland ay ku matalayeen dadka deegaanka ah hadda ayaa loo dhaweeyey runtii eh, dee mas-uul ah oo xil hayay mudaxraadkii dhammaaday deegaankiisii dhimaaday eh, soo dhaweyn waa mudan yahay marka eh, dadku waxay ka sugayeen marka in ay talow keenaan ama tusaale cusub keenaan oo khilaafkii muddada dheer ka dhex jiray jubbaland gaar ahaan gobolka gedo iyo maamulka axmed madoobe ka dhex jiray in xal loo helo xalkii lama abaarin waxaa la bilaabay in magaranaysa dadkii lacagaad iyo deegaanka hebel baa naga soo horjeeda hebel baa ayaa diidan hebel baa maaragtay sidan ah runtii dad meel wada joogana dee natiijadu isulid ma noqonayso gobolka waxaa ku sugnaa siyaasiyiin eh, saddex sano ama afar sano ama shan sanoba kasoo horjeeda aragtida magaranaysa maamulka axmedooda ee magaalada kismaayo jooga oo si nabada haddana ku joogay gobolka carqalad aana wadin ama aana ciidamo iyo waxba maaragtay iyo rabshadaha ka wadin deegaanka oo si caadi oo maaragtay nin walba gurigiisii uu si nabada ku joogay aragtidiisa iyo fikirkiisana magaranaysaa waa eh, caddaa ka soo horjeeday marka waxay bilaabeen shaksiyaadkii rumuuska ahaa ama shaksiyaadkii hormuudka u ahaa maaragtay dadkii kasoo ka aragti duwanaa maamulka kismaayo in la beegsado oo maaragtay xabsiyada la geeyo sida hadda ka dhacday magaalada doolow oo kale corneel uu ku xiran yahay maxamed cabdi suwow iyo magaranaysa gudoomiyihii hore ee degmada dalxaawo axmed bare uu ku xiran yahay dhanka kale magaalada balilxaawa iyadana waxaa ku xirxiran odayaal iyo waxgarad iyo aqoonyahan yahan uga horeeya magaranaysaa dhakhtarkii magaalada shaafici aden wes iyo rag lamid ah oo halkaas ayana lagu xirxiray ayaga oo laleeyahay maaragtay waxay kasoo horjeedaan aragtida magaranaysaa eh, eh, maxamuud iyo axmed midoobe ay wadaan eh, jubbaland aden waxaa la sheegayaa in siyaasiyiintaasi muddooyinkii dambe ay wadeen abaabul xoogan oo ay maamulka kaga soo horjeedaan iyadoo la ogyahay in maamulkii gobolka gado guud ahaan ahaanba lagu wareejiyay dowlad ay ku wareejisay maamulka jubbaland marka siyaasiyiintaasi hadiibi gobolkii maamulkii uu la wareegay maxaa keenay in xilligan la xiro jubbaland ama gobolka gaba jubbaland ma aha oo jubbaland diid ah ma ahay marka taas horta in la fahmo waa muhiim dadku waxay diidan yihiin waxaweye waa shaksiyadda axmedmadoobe iyo habdhaqanka maamuloodee axmedmadoobe ayay dadku diidan yihiin ma diidana inay kamid yihiin jubbaland ma diidana inay kamid yihiin magaranaysa saddexda gobol ee ku bahoobay jubbaland inay yihiin ma diidana dadku marka cadaalad darrida ka jirtaa guddoomiye maamulka axmed iyo magaranaysa maamul xumidiisa iyo magaranaysa horumar la-aantiisa iyo waxqabad la-aantiisa la diidan yahay marka waa in dadku la fahmaa waxa la diidan yahay ma aha maamul guud lama diidano kamid ahaansho lama diidano laakiin waxa la diidan yahay waa maamul xumo cadaalad daro magaranaysa waxqabad la-aan iyo magaranaysa waxa la diidan yahay deegaanadii maqnaa oo la xoreynaynin oo la iska fadhiyo magaranaysa magaalada kismaayo shirkadii eleboorka oo laska fiirsaday oo dadku waxay diidayeen waa intaas waxay dhahaan maamulka in la dhaadhiciyo maamulka eh, eh, in la baahiyo eh, in wax la qabto in magaranaysaa horumar lala yimaado mashaariic la abuuro shaqa abuur la abuuro deegaanada maqan gacanta lagu soo celiyo dowladda wixii dowlad lagu yaqaanay adeeg bulsho ahaa iyo wixii lagu yaqaanay dowlad oo ahaa ilaalinta iyo xifdinta ummadda ay mas-uulka ka tahay intaasay dadku doonayaan inteena meesha kama jiro dhowr iyo toban sano ayuu hal nin bas ah sii socdaa soo socdaa diyaarada sii saaraya kolla soo saaran yahay waxuu kusoo taraya dadkan aanu jirin canshuurtooda iyo magarasa khayraadkoodana jeebkiisaguna ay ku dhacaysaa marka taasay diideen oo muximada diidan yihiin ma diidana ma garanaysaa inay jubbaland ka tirsan yihiin cabdiraxmaan waxaan ognahay in gobolka gado madaxweyne ku-xigeenka jubbaland iyo wasiirka amniga iyo xildhibaana iyo wasiirka arrimaha gudahaba ay kulamo la qaateen madax degmooyinka ee gobolkaasi sigada oo dhammaan heshiis ay wada gaareen iyo dadkii shacabka ahaa intaba haddana waxaa la sheegayaa in odayaal dhaqan iyo siyaasiyiin gobolkaba ee xilil kasoo qabtay degmooyinka dolow iyo iyo beled xaabo lagu xiray dadkaasi soo lama dhihi kara heshiiska shacabka ay qaateen ayay kasoo horjeedaan maamulka jubbaland marka hadii gobolkiiba maamulka ula wareegay maxaa iyaga heshiiska ay u qaadan laayihin meesha waxaa joogay oo markii hore dambeeyaal ka ahaa degmooyinka askar baa ka ahaa military iyo naba u badan askartii guddoomiyaasha ka ahaana waxaa lasoo hadlay taliyaashoodii baa lasoo hadlay taliyihii naba sugida kii booliiska iyo kii militariga ee taliyaha ciidanka lugta axmed aadan iyaa lasoo hadlay maamulkaas waa la shaqaysaan haddii kale gumooyinkani laga jaraya iyo garaadani laga qaadaya handadaad baa maaragtay yaa maaragtay lagu sameeyey wilasha meesha ka ahaa gudoomiyaasha ee askarta ah dadka shacabka ah waxay ka dhamayeen sidii buu u taagan yahay ay u tabanayaan dib heshiisiin kama dhicin wadahadal kama dhicin dadkan gobolka maaragtay mas-uuliyiinta ka ah ama dhaqan ha noqdaan ama siyaasiyiin ha noqdaan ama maaragtay waxgarad ha noqdaan iyo axmadooda inay ku kulmeen oo wax ku kala saxiixdeen ama ay ku heshiiyeen ama gobol oo la dhigayna ma jirto marka nin telefoon askari telefoon lagu soo hanjabay oli degmada haddaadan nala shaqeynin xilkan kaa qaadayna ama makaranaysa waa ku xiraynaa ama kunan kaa kaa ama garaadiga ciidanka ayaan maaragtay kaala laabanaynaa ayaa horta wiilashaan degmooyinka jooga gacmaha taagtaagayay ay gacmaha u taagtaageen inta wax ka weyn ma jiro cid shacabka u timid oo la hadashay ama shacabka tabeeshadiisii ka qanacisay ama odayaal ha noqdaan ama culimo ha noqdaan ama dalinyaro ha noqdaan ama waxgarad ha noqdaan ma jirin marka systemkiisa u taageera meesha ma jiraan ta ragga mas-uuliyiinta ee marka horeba axmed way kasoo horjeedeen waa rag lasoo shaqeeyey ee guddoomiyaal soo noqdeen taliyaal saldhig soo noqday oo boliis magaranaysaa kismaayo welitaba kasoo shaqeeyey sida gobolka geda kismaayo kasoo shaqeeyey aragtidii iyo magaranaysaa maamul xumidii ay axmed kaga soo tageen ay banaanka ku taagnayn dhowrka sanana weli way qabaan marka cilmina eh, kuma qasbi karto aragtii ka bedelan aragtidii shalay ay diidanaayeen ninka waa la xiri karaa oo dee duma leh xariga iyo xabsigu rag baa loogu talagalay laakiin aragtidu waxaan ku sheegaa qadiyadda gobolka gado kowna ma joogto reejo balaan oo dhanna kow ma joogaan waxa ay diidan yihiin reejo ballaanna waxa weeye ama raas ilaa iyo eh, meesha la yidhaahdo boholgaras diidan yihin waxa weeye shaksiyadda axmed madoobe iyo shaqaxumida axmed madoobe iyo maamul xumada axmed madoobe diidan eh, dad ayagu qabiil isu haysana ma aha dad ayagu qoysis ahaan isu diidana ma aha dad aragti kale ku dhex jirsana ma aha eh, shaksigan kan firaha eh, dhex waxna soo korxinaynin meelaaba tagaha ayay dadku diidan yihin marka aragtidaasa ah, dadku ay diidan yihiin inay wax kale lama diidano waxaad ka mid tahay siyaasiyiin mucaarad ah oo maamulka jubbaland kasoo horjeeda oo shirar ku qabanaya magaalada nairobi magaalada muqdisho iyo sidoo kale adis ababa sidaan hadda xogoogaan ku helayno waxaad eh, adiga iyo siyaasiyiin kaleba aad ku sugan tihiin magaalada adis ababa ee dalka etoobiya maxaad ula fadhiisan lahaydeen axmed oo xaalada gobolka iyo cabashada aad qabtaan aad ula hadli laadihiin oo ayaad usoo jeedin lahaydeen intaad shirarka nairobi ku qaban maamulka aad leeli lahaydeen dacwadiisa waa dhamaaday nin hadda sharciyad haysta oo sharciyad ula fadhiisanaya maaha oo reedara meesha ku fadhiyada ummadda reer jubbaland waxaan ugu baaqaynaa inay ka tashadaan aayahooda iyo magaranaysa dantooda inay ka tashadaan shalay naadan uma haynin markii uu haystay salaaxiyaadkii uu haystay iyo waktiga iyo muddada uxisa muddadaas uxisayna dan ooma helin maanta muxilashii ka dhamaadan dan ooma marka anigu waxa aanu wadno waxa weeye inaan dadka naga badbaadino nin aana ah, magaranaysaa waxna soo siyaadinaynin meeshana ka tegaynina in aan sanad walba dadka loo qorqabto ma ah marka waxaa rabnaa in aanu uh, siyaasiyiinta ka aragti doona eh, kulamo ugu sameyno magaalada naadisawa iyo magaalada nairobi iyo muqdisho iyo meel kasta oo maaragta la imin karo dadka anagana ha waayi gelino sida la iskaga dulqaadi lahaa eh, dictatorkan eh, meesha fadiyana in aan ka shaqeyno marka hadafkana waa kaas siyaasi cabdiraxmaan raabi oo ka mid a ah siyaasiyiinta kasoo jeeda jubbaland ayuu ahaa waryaheena farxaan ayuuna u waramayey gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay shabaab ayaa dad shacab ah ku dilay deegaan hoostaga degmada rodhigood gubayna guriyo ay degnaayeen dad shacaba ah. maamulka sidoo kale waxaa walaac ka muujiyay goobaha ciidamada dowladda ay qabsadaan kadibna dib ay uga baxaan halkaasina dhibaatooyin lagu gaarsiiyay shacabka wariyeen farxaan ayaa la xiriiray gudoomiyaha degmada rodhigood deegaanku waa deegaan lexay oo kamid a ah, baldaanka eh, ugu waaweyn ee eh, degmada runirgood hoostaga deegaankaas ciidan deegaankoo joogay ciidanka dibaxoreyntoo deegaanka fadhiisimay ku lahaayeen beledkaas ayay si dhagara ku soo galeen nimanka khawarijta ahaa oo tuugta ahaa miina ay aaseen ayaa ciidanka waxeella ka soo gaarta laba wiilaa dhimatay labana waa ku dhaawacanta haye marka dhagartaas oo dhuumaasha iyo mootooyin iyo waxbay wateen daraxana way geliyeen marka qaraxaasaa waxyeeleeyey oo oo sida dhagarta ay ku geliyeena ciidanka deegaanka ku waxyeeloobay khasaaraha guud ee qaraxaasi ka dhashay nooma sheegi kartaa um, laba wiilaa ku shahiiday oo geesiyaala oo wiilasha dib uxoreynta deegaanka inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun allahu naxariisto degmada iyo iyo iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen tana waa uga tacsiinaa kuwa dhaawacmana allaha caafiyaan lahay marka labadaas wiilaa ku dhaawacmay labana waa labana waa ku dhinteen wararka sidoo kale waxay sheegayaan guddoomiye in deegaanka uu dhibaatadaas ay ka dhacday ay al-shabaab sidoo kale dab ay qabisiiyeen dad shacabna ay halkaasi ku dileen arrintaasi maxaa ka jirta way dib ay qabadsiiyeen oo guri ay gubeen waa jiraa oy dib ku qabteen oo oo ciidanka fadhiisan u ahaa marka wax kale gubeen ma jiraan oo tuuladaas ama beledka cadaan lexeeya miinadaas qaraxa ahaa khasaareheedu yahay wax kaloo hadda miinadaas qaraxa ka weyn oo hadda wax dhuumaalaysi miinadaas la-agayna ahaayeen wax awooda iyo wax weerarahoo wax weerar geysan kara maahay degmada runugood waxay kamid tahay degmooyinkii ugu horeeyey oo gacanta dawladda soo galay ciidamo tiro badana la geeyey maxaa soo celceliyay weerarada ay ka geysanayaan al-shabaab degmada xulmudug lama xaqiijin eh, amaankeeda ah, lama seef garayn eh, ciidanku horu socod iyo waxay ku jiraan eh, deegaana horle inay qabtaan deegaankan seefgarayntiisii iyo howlgalkiisii waa hadda marka deegaanka wax badan ay kusoo laalaabteen in la qabtay waa jirtaa laakiin gaabis ka jira xaqiijintii iyo sifayntii gudahan degmada farligyadoora iyo dhuumaale isigoora iyo dhagartoora ee laga nadiifi lahay ma suurto gelin marka waxaan rajaynaynaa mar dhow inay inay suurtageli doonto haddaba la yidhaah waxaa nagu maqaalo ah in gaari adi aad leedahay lagu gubay e, deegaanka maxaa keena in gaariga adi la gubo oo deegaankii adiga guddoomiyaad ka ahayd maya gaarigaasi e, ani hadda gaari la guba iguma horeeyo oo waa gaarigii saddexaad oo oo weerarada iyo iyo dhibaatooyinka e, lagu jiro dagaalkan eh, laba sano jarsaday howlgalkaas intaan ku jirnay eh, laba gaariya ka hor laiga gubay eh, kanna waa midkii saddexaad macno maahan gaarigaas la gubay waa jiraa okeyga waa gaarigayga aan ku socday alla diraa gashay meeshaa la dhigay maalin dhawaan meesha dhigay oo uu ciladoobay marka ciladaas yaraa ku jirta meeshuu ku baakinay beleska caddaan lexi gudihiisa marka waa jiraa baawurkaas la gubo oo baabuurkaygii waay kanan ku socdo waa madaxweynaha maamul goboleedka shabeelle ayaa ku sugan qeybo kamid ah deegaanada hoos yimaada degmada riirgood oo abaabul halkaasi uu ka wado madaxweynuhu waa waa jaraa ciidanka dubaxeynta oo deegaanka iyo midka milatarigaaba inuu howlgalkaas ou abaabulayay iyo u dhex oo maalinba meel tagayay waa jirtaa runtii waana ku howlan yahay marka dhagartoon iyo iyo dhuumaashan waa iska dhaqankoodii guracnaa macna maahan miinay meesha geliyeen gaarigaan zabiib ku qabteen wax kala macnaaye wax miisaan ay leeyihiin male madaxweynuhu howlgalka abaabulka iyo gurmadka iyo dhaqdhaqaaqa iyo isku xirka iyo ciidanka boqolkiiba boqol ku howlan yahay iyo taliyaasha ciidamada iyo dhammaan dawladda federaalka iyo madaxweyne goboleedkuna abaabulkiisa waa si rasmi ah oo kala her leh inuugu jiraa oo maalinba meel u taga oo maalin walba saldhiguta marka gurmadkiisa waa soo dhaweyneynaa waana ku garab taagannahay waana ku wada jirnaa howlgalka mar dhowna waxaan rajayneynaa dhammaan haddii degmada tahay haddii degmooyinka kale oo jaarka la yahay baa laga saafgaray doona haddaba la waa runtii waa su-aal muhima ah oo meesha ku jirta dadku waktigiiaa ku dheeraaday iyo howlgalkii waxyaa daba dheeraaday wax kastana markay daba dheeraadaan eh, waxay leeyihiin eh, gaabiskooda iyo iyo iyo iyo daalkooda marka eh, barnaamijkaas hadda socdou ka mid yaha u qayb ka yahay dadka shacabka iyo dawladda iyo dhammaan diyaargarowga guud oo hadda socda ayay ka mid tahay dadka deegaanka iyo dawladda dhammaan diyaargarowgaasi waa jiraa midka hadda socdaana haduu alla yidhaahdaa ah, guushaasu waxay kusoo gabagabowi doontaa midka shacabka iyo midda dawladaba waa isla jaan qaadi doonaan hadduu la yidhahdo maalmaha soo socda abaabulkan madaxweynaha qaranka iyo madaxweyne goboleedka iyo taliyayaasha ay ka wadaan insasaarkan galgaduud iyo shabeellada dhexe oo diyaargarowgaas ay shacabka iyo dhammaan dawladda ay ku kacayaan abaabulkaasuu kamid yahay duuxoreynta degmada rungo iyo degmada kale oo diristaana gudoomiyaha rerigood ee gobolka shabeellaha dhexe ayuu kaasi ahaa uu warramay wariyeyna farxaan la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran ra-isul wasaare xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare ayaa sheegay in dowladda iyo guud ahaan dadkaba xilligan wixii ka dambeeyay ay usoo jeesteen difaaca dalka isagoona kulan la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha ammaanka dalka si loo dardargeliya amniga dalka ayaana kulankaasi intiisa badan lagu gorfeynayay wadan meesha uu sharaf ku yeesho ama uu ka sharaf dhaco waa halkaan meesha fadhino maanta fadhina way hadday meeshani sharfoon tahay oy dhisan tahay wadankaasi waa dhisan yihi haddii ayna sharfoonaynna wadankaasi ma sharfana wadan ahaan buuna u sharfanayn qof qof ahaan buuna u sharfanayn marka eh, meeshaan ka dunanay halkan way dib u soo celinta qaranka soomaaliyeed qeybta ugu weyn waxaa iskale oo la rabaa inay ka qaataan xooggeena dalka soomaaliya duruufahaas ad adag oo hay-ad weliba ku shaqaynaysa ad la qabtaan oo aadka u adag laakiin marxalad baynu maraynaa marxaladaas aan marayno maalin maalin baan kasoo ficnaanaynaa waxaa waaye shalay maantaan ka fiicannahay waa la hubaa berrina waan kasii ficnaanaynaa meel aysan ka jirin hay-adaha dowladda markaad fiiriso duruufo aada u adadag ma jiro ma jirto laakiin innaga focuska ugu weyn meeshaan saarayno oon xoogga saarayno oon wax walba isugu geynayno waa difaaca dalka iyo xoogga dalka soomaaliyeed oo ah difaacayaashii koowaad ee dalka waxaa la yidhahdaa salaad waliba say kuu qabato ayaa loo tukadaa inagu waxaynu aan goonsanay markaan nimid dalka inaan waxba la samayn karin horumar haba yaraatay aan la samayn karin haddii aan al-shabaab aan dalka laga xorayn oo dalkan nimankaas laga saarin markaas keli ahaato ayay imaanaysaa waxaan doonayna dalkan inuu siaan doonayna inuu dhaqaaqo sharaftii inuu yeesho ciidanku inuu dhismo dhaqaalihii inuu dhismo dalkan inuu xor noqdaa ka horrayso horta dal la haysto iyo dad boqol boqol loo dilaayo maalin walba la qarxinayo la baabi'inayo waxbaan dhisayaa iyo dhaqaalaan korinayaa iyo waxbarashaan koruqaadayaa iyo caafimaad baan samaynayaa suurtagalka maaha marka waxaan idhi priority number one iyo ilaa tira weligaa ku gaadhsiiya ilaa priority number million waxaa ah inaan amniga wax ka qabanno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayuu kaasi ahaa markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeena koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay kuwii nabadda fawdayn jiro waad fashilanteene fakarkaad qabteen barannay iyo ficilladiinniye inaad furuq iyo daacuun tihiin faaliyuhu sheegiye filimadaad jilayseen in badan faarku soo qabaye soomaalina infahantiyo dadkaad kala fogayseene fidnadaad gasheen iyo dembigu waa mid faraweyne faaruq iyo inaad cadow tihiin fulayo kaalmeeya shabaabkii markuu kala firxaday baad furfuranteene sidii faqaburaaliya jimbaad soo fatahanteene facebookyadaad ku soo wada qorteen been fajicisaa'e dowladdaa fashilantaad waqin farax ka doontaane xaqaa fooda yimid iyo nabsigii buuxay feeraha eh qawaariijtafaaniya birina doorasho u faydte iyo berrina doorasha u faytaa miyay maraysaa war waxaa kaloo la yidhi fidmadii shabaabka iyo fasahaadka u wado kuwa faraqa haystee feenfeenanayow ficilkiinna liitiyo waxa faygaraysaan fulinta iyo shacabkuoo fahmay ereyadiinni war waxaa kaloo la yidhi ruuxii falay ibliisba u fasaxay foolxumi ceeb isagoo u fasiray soona faray baadilkii fulin fasaadkiiyo ibliis baa dulmiga faasaska u tuma isagaa fariimaha shidada faafiyoo qora isagaa qalbiga filin filingelshiyo col iyo fuufuuf fatanbalo ibliis baa dhexdhiga ehel fayoobaa isagaa furfura oo damqiyo feexda boogta ah fidnawadaha fallaaraha ridoo dhiig ka falaqsiiya isagaa adaa feecan iyo faan ku siirara war wali kaeleeray fidhiido faca ka harfoolhumo ma dhaaftee intaas niirogdoymado kale ka daray warmadee waxaa kaloo la yidhi nin faruuran foorida makara fiina haba sheegin intaasaan ku soo koobaya ayaana sii badine war wallaweynay anigu in dhibaata igu filan ku haysta waayo welifa walaalka caashaqu waygu soo fadhi xun yahay aryadhaha waxaa kaloo la yidhi meelaan fadhiba jirin nacas fuq weynay fahanaya ma fahanteen war waxaa kaloo la yidhi fasahaadiyo dulunka waa lagu fidnoobaaye foolxumiya waxaa laga dhaxlaa furihii naareede xaqaa foodda yimid iyo nabsigii buuxay feedhaha warna waxaan maqli jiray dhabu fiirso dhab dhabu fiirso weliga war waxaa kaloo la yidhi adduunyadu waa firash khalqigu wadaa fuushan yahay faruuryaho laga hadliyo isfaham baaduul xukumay aryaadhaha geedkan gabay iyo daldalan iyo buuq loogama baahnee minaad wax isku haysiin tiyaatarka tartan suugaaneed laga furaya ma hayaan laqadaanburinaha laga qayb galo minaad diidaanna qof juuq dhihi karoo dambe geedkan laguma arki karo war cabdulow haba la ogaadee hadda geedka maadigaa qabsaday tiyaatirkee suuga kagadowlan bedeliya geedkayaa qabsaday waar wallaweynay meel kasta miyaa qabsanaysaan warwaaqlow gooja cadde wallaweyn ma qabsan war kalemaanay hadaalinine waa sida cabdilla idiin sheegaye maanta xarunta wakaaladda murtida iyo wacyigelinta waxaa lagu dahfuray tartankii hirgeli hibadaada madax badanna way ka soo qayb galeen gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashiyoo ka hadlana wuxuu yidhi suugaantu waa waxa jiheeyo ummadda abwaanadii horena wax badanay wacyiga ummadda ka qayb qaateen haddana kuwa dhallinyaraha in la soo saaro waa loo baahan yahay tartanka abwaanbarre maxamed fiidow wuxuu yidhi tartankaa suugaanta ka soo baxaysa gobol iyo qabiil iyo qof midna ma laha hadda qof kastou ka qayb qaado oo hibadaada horkeen bulshada war wasiirka warfaafinta daa'uud aweysosna ka hadlay meesha wuxuu yidhi dagaalka shabaab lagula dagaalamahayo saddex wejibaa loo qaybiyey aryaa bashiir oma daa'uud uweese a yidhi lagula dagaalamahayo warwarka waa dhaxaradhaan hadda wasiir daa'uud waryana waa ahaan jire saddexda weji ee shabaab lagula dagaalamahayo mid waa milatariga midna waa dhaqaalaha midna hadda waa fakerka marka sugaantii halaburku dadka wacyigeliyaanin fakarka waa saamaynhayaa war maareeyaha tiyaatarka abwaan cabdulaahi cismaan guuro muxaafid fogo meesha ka hadlay wuxuu yidhi dagaalka lagula jiro khawaarijta ninka maanta siyaasad ka dhex raadinaya ilaah ah baan idinku dhaarshani soomaaliyeedoo damiir lamiya ilaahay kama dhigay haddayse khawaarij dalka qabsato muxuu ka faa'iidayaa ma siyaasi xil ka helayaa jira hadduu ganacsado yahay ma ganacsado xor u ganacsanayaa jira haddii alla kuu rooyahay sidaanu dhaqan maahana waa ku khatimay gurigiinna allaha biye ma ku daray labaatanoo kala arkay miyuu yidhi nintiisiibaa daayay kan kale dugsanaya ani igala damiir xunmaynkadarwaay abwaanguuraaryaadhaha anigu guuro heesaayo weligay ma arkine beriga kalamaan waa ka qayb gasha xafladda furitaanka walax badanna waa lagu soo bandhigo looma kala herin hadda war iyo ninka wax uun hibaa isku tuhmaaya ha ka qayb galo tartanka lugtiisu waa furan tahe war cabdulow tartankii heesaha hirgalay goormaa la qabanaya war kalemaanay halganka khawaariijta lagula jira dadka hagardaamaynaya waxaan oran lahaa ilen doqooni deebka maakaacdee daamankay meermeerisaa naw waartaa horaa loo yidhi wax kale la kaalay aryaadhaha samigay cabdullena wuxuu yidhi qalaad in loo saameeyo qiil kuma qaabsoonto oo howl quurxoon in loo saameeyo qiil kuma qaabsantaa howl quurxoon war kalemaanay war ma haystiine qawaariiju jabtaye degmada dayliila waxaa lagu qabtay baabuur qarax ka buuxo iyo laba nin oo waday labadii nin ayagoo raba inay dhuuntaan markii gacanta lagu dhigay oo ciidanku gardaduub u hayaan jidkiina labada dhinac laga xiray oo dadweynihii laga fogeeye loogana digay ayaa baabuurkii hal mara qarxay muqdishoo dhanna laga maqlay hugtiisa nasiib wanaag hal qofana wax kuma gaarin oo nimankii fulayihiina ka haray miya oo waxa isqarxinaya male hadda war marba iyakoon magaalada soo galan haddii laga hortagaayo sidee isku qarxiyaan waa la fashariye war nimanku ma oga miyaa inay dhammaatay waa la daba jooga war ciidamadii loo bixiyey ciiltire ayaa ka hortaga war ciiltire waa dhaafeen hadda waa cadowtire waa lacagtii joogsan weydaa marba ceeb la kulantaa miyaa shabaab ku dhacday aryadhaha war ma haysiina deegaanka dumaya ee xarardheere hoos taga damtii ka yeerta horta waa la yaab waar ma ruushkii baa soo galay waar labada jarmal way midoobeen obooma biriqdaar baa heshay aryaadhaha war ma haysiina nimankumaha iyo koo ku shiraaya cirka looga soo dhacay ilaahaan ka barye dhulkana ha looga soo baxe deegaanka tawfiiq la yidhaahe kurtunwaarey u dhowna isagana waxaa la yidhi nimankii cardaadiqaha looga dhigay dhulkana waa looga soo baxay cirkana waa looga soo dhacay xeexayta ma waraan ku jiraynaa mugga iyagu sharta iska daaya garan war waxaa la yidhi xaqdarradu markay biirto waa lagu xujoobaaye diyaarad ximaysa shabaab xaaxma kaga siisa warxayntii baaswadkii waa ku xaadire eh. waxaan xoogga dalka dhihi lahaa xamaaro eh. xabad ka dhigo eh. xilliyada dagaalkana wajidantu xaglaha ku soco xooga dalku war kalemaane horta anigu waan yaabay hubkii tirada badnaa ee reer galmudug soo bandhigeen ee ay beeruhu isugu faanayeen ee bandhig hubeedka loo bixiyey inta la yaabay ma inta la sawiray baa xeryihiisii lagu celiyey naw waar ma filinkii tiintaanig bay noo matalayn galmudug waxba kama taqaanide filinkaas cadawjabinaa la yidhaahaa warbow maraykankuba filmaanu isku faananahayo ayuu adduunku qabsaday waadee dhowlatusku meel kastaba way ka dhacaane anigu waa yaabanahaye dhabtii meeday war reer inay dagaalka ka baqaan waxyaabaha lagu xanto ka mid maahee beelaha hubka soo bandhigeen iyagoon dagaal gelin dib u xereeyey talowma lacag bay ku rabeen farda layskugu jooga maxaa layskaga faanaal midaan waasax maxay u ohan waayeen laba kala dheeree oog iyo gumays baa laysu fadhiyaa waaloloodo ha nagu biqina reerihiinnin qabo bow midnimada soomaaliya cid laga bari hayaa ma jidho aryaa bashiir dheerow waaqle waa go'ayow yidhi adna gooniyaan isu maamulahaa tiriye maxaad isdhaantaan midnimo beenaha ku marmarsoonine war cabdula waan lagu buuqinoo reerigini qabo war waaqle khilaafkii somalilan waa la xalliyey weli ma buurti gacan libaaxaad saaranta wow hadda goojacdagoorha la yskala baxay ku sheekeeye kaa sheekeeye ha la sheekaysan oo waxaad fasha la qariya miyaa rabtaa aryaadhaha waxaan maqli jira damac katiir iyo muud fii dariiqe gurigii dabaqa ahaay ee bakaare ku dumay guryahana dunsha waxaa la yidhi injineerkii koo bilow dhismihiisa bilaabay afar dabaqo ugu talagalay ka kadibna ninka dhisahaya injineer kalew keenayoo lama dabaqoo kalew ku diray ka kadibna mid saddexaadoo kalew keenayoo lama kalew ku diray kadibna farsamayaqaan jiingadaha dhisow keenayoo dabaq kalew ku diray haddana isaga iyo injineeradiiba waa xihan yihiinaa la yidhi sagaalkii dabaqna waa hee maqasheenoo dhulkay ka mid naqatay haddaqaylo yeertabaqolaa qayrugu jiraahaa la yidhi gudoomiyaha gobolka banaadir madaale wuxuu yidhi guriyaan injineer tiradeenu koontaroolin lama dhisi karo injineerka wax kaa koontaroolanahe ogaaw beesow kaa rabaa marka gobolka banaadir mahaas mashruuc waan ugu jira adaa ma ogow hurdee soomaaliya waa mashruuc sow lama odhan waayahay kudaaye wadadeed maraysa yadheegijariwarmaday wax kaloo la yidhi allahayow nin daacada allahayow nin daaliina deeqdaada ha u simin xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijkai xog kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markanna heesta gabagabadii barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo waa dhex taalo jiqooyo lagama baxo rag baa hore ugu jaabe iska jir jiddeer baa ka horeeyo jafliyo qodax baa dhe

quiero midnimaday kala jirtaayo jabiyo waanaad subeele iska jira qabyaaladii waa jareexo ka jeedisaayo midnimaday kala jirtaayo jabyo waa naqsabeele iska jir qaar baa jira jeelu qaba